بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين فحدثني جمع من الشيوخ آخرهم شيخنا الشيخ صالح ابن عبد الله العصيمي غفر الله له ولهم جميعا وهو أول حديث سمعته منه بإسناد كل منهم إلى سفيان بن عيينة can cmr bni dinar can abi qabuusa mawla cabdillahi bn camr bn caas can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi اsama wmin طara'iq raxmatu raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqra'ihim usul almutun khaasatan usul xadiid almustafa wاrasuul mujtaba sala allahu alayhi wcala aalihi waصaxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati alcaajil wاlaajil fahada huwa almajlis الtaasic cashar min majaalisi iqraa'i wa tadriisi wa sharxi almukhtasar likitaabi cumdat alaxkaam lilxaafid almaqdisi caleyh raxmat ullah wa hadihi alleyla leylat alxaadi cashar min shahri jumaadin aluulaa caami alfin waarbacumiya wasabcin wahalaatiin lihijrati almustafa sala allahu calayhi wasalam ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين ysr allah اlitmaam wاlkmaal wrazaqna اlkhlaasa fi اlqowl wاlcamal inahu jawaad kariim wbiاlijaabati jadiir majliskan oo majliskii sagaaliy tobanaad ee majaalista dulmarka iyo sharaxa kitaabka cumdat اlaxkaam habeenkan waa habeen kow iyo tobanaad bisha shanaad oo hijriga ah kun afar boqol soddon iyo todoba hijrada nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam baabkan waa baab ladaaxi habeenkan waa habeen sabti ah baabu ladaaxi udxiyada ayuu baab yahay weeyaan udxiyada waxaa la yidhaahdaa maa yudbaxu fii ayaami alnaxri bisababi alciidi taqaruban ila allahi casa wajal maalmaha ciidda ah weliba ciidladxaaga ciiduladxaaga waxyaabaha la gowraca ayaa la yidhaahdaa gowraca la gowracana ilaahay uu dhawaasho loo dhowaana darteed loo gowraca ayaa udxiyada la yidhahdaa weeyaan calayhi raxmatullahi alxadiid ayuu muxuuaha ku soo arooriyey baabka dhammaantii waa xadiidka saddex boqol iyo sideed iyo siddeetanaad can anas ibni maaliki radia allahu tacala canhu ardaa qaala wuxuu yidhi anas daxa nabiyu nabiga wuu udxiyeeyey ku udxiyaystay bikabashayni laba wan amlaxayni girgiiran aqranayni geesa dhadheer lah dabaxowmaha nabigan wuu gowracay sala allahu calayhi wasalam biyadihi gacantiisa shariifada ayuu ku gowracay wa samaa bismi illaahina wuu yiri nabiga sala allahu calayhi wasalam wa kabara allahu akbarna waa yidhi kadibna wa wadaca wuxuu muxuu ahaa saaray rijlahu lugtiisa wuxuu saaray calaa sifaaxihimaa labadooda muxuu ahay qoor ballarkeeda ayuu muxuu ahay ballarkooda ayuu wuxuu saaray nabigeena sala allahu caleyhi wasalam lugtiisa ayuu saaray weyaan markuu gowracayay xadiidkan wuxuu ka sheekaynayaa nabigeena sala allahu caleyh waali wasalam markuu udxiyada gudina ama uu gowraca sifada waxyaabaha lagu udxiyaysta ayuu ka warramay oo nabigu gowrici jiray laba wan ayay ahaayeen nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam labada wan waxay ahaayeen amlaxayn amlaxaynka waxaa weeyaan albayaadu maca sawaad riwaayaad kale waxay leeyihiin yata'u fii sawaadin wayajlisu fii sawaadin wayanduru fii sawaad waxaa weyaan indhihii qaybihii indhihii waxaa weyaan ay kuulan yihiin oo madow ayaa muxuu aha ka muuqda sinti iyo dhanka lagu fariisanayo waa madow lugihii waa madow haakada marka waa girgirnaan ama gaballo waxaa tidhahdaba marka neef laba neef oo noocaas ayuu nabigeena sala allahu alay slam oo weliba ida ah ayuu ku udxiyaystay sifada uu muxuu ahay nabigan u gowracayna waxay ahayd inuu muxuu ahaa seexiyey kadibna uu lugta muxuu ahaa ka saaray ballarka qoorta uu ka saaray saas uga saaray kadibna uu bismi allahu akbar yidhi saana uu gowraca nabigeena sala allahu aleh waali wasalam marka udxiyada waa shay sunno ah calaa aqali taqdiiriha weliba sunno mu'akad waa culimada qaar waxay qabaan inay tahay waajib min alwaajibaat oo inay muxuu ahaa la gowraco qofkii awood lah inuu gowraco inay waajib ku tahay ayay qabaan adilo noocaas tilmaamaysana way jirtaa marka aqala maa yakuunu qofka awoodda lah yani waxay ku noqonaysaa sunna muakada marka in lagu dadaalo waa shay aad u wanaag badan kitaabu lashriba kitaabkan wuxuu u kitaab yahay waxyaabaha la cabo cabitaanada maxaa ka xalaal maxaa ka xaaraana noocyadoona maxay tahay ayuu u kitaab yahay weeyaan waliba inta badan waxyaabaha muxaramaadka ah ayuu sheekha caleyh raxmatullah adilada uu keena ayuu ku cadayn doonaa xadiidka saddex boqol iyo sagaaliyo sideetanaad can cabdillaahi bni cumar radi allahu tacala canhuma ana cumara sayid cumar ibn khaaab radi allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi calaa mimbari rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam mimbarka nabigeena isagoo saaran wuxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib ayuhannaasu wardadow inahu shaniye nasala waxaa soo degay taxriimu lkhamri khamrada xaaraannimadeeda waa soo degtay weeyaan waad garanaysaan fajtanibuuhu inahu shaniye nazala waxaa soo degay taxriimu lkhamri khamrada xaaraannimadeeda wahiya iyadana min khamsatin shan nooc ayay ahayd weyaan ama ay tahay ama ay ahayd marka iyada ah wahiya iyadana min khamsatin shan shay ayaa laga samayn jiray khamrada min alcinabi cinabka ama zabiibka waxaa tihahdaba ayaa laga samayn jiray maxaa yeelay zabiibka iyo cinabka waa isku fasiilado isku nooc markii uu qoyan yahay muxuu ahay zabiibkan waxaa la yidhaha cinab markuu qalalana waxaa la yidhaha zabiib min alcinabi cinab ayaa mxuu aha laga samayn jiray iyo watamri timir ayaa laga samayn jiray iyo walcasali malab ayaa laga samayn jiray iyo walxintati qamadiga ayaa laga samayn jiray waxaa laga samayn jiray gerbiga gerbida gerbida ayaa laga samayn jiray iyo washaciiri qamadiga ayaa laga samayn jiray weyaan marka xintada iyo mxuu aha shaciirta waa laba shay isku dhow oo aad aan loo kala saari karin aad aan loo kala saari karin weyaan magacaasay kala leeyihiin walkhamru khamradana maa khamara alcaqla caqliga wax alla wixi dooriye oo caqliga maxaa wareeriye ayaa la yidhahdaa weeyaan intaa kadib wuxuu yidhi sayd cumar radi allahu tacala anhu arda alaaun saddex shay wadidtu waxaan aad u jeclaa ana rasuula allahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam kaana inuu ahaaday uu mxuus ahaan lahaa cahida mid muxuuaha noo dhaafay oo nagala ballamay ilayna annaga fiihinna ayaga cahdan ballan iyo cilmi nantahi ilayhi aan kudul istaagno inuu nabigeena sala allahu aleh ali wasalam ballan iyo go-aan iyo cilmi aan anaga halkaa dhaafin uu xuduud nooga sameeyo aad baan u jeclaa buu leeyahay aljaddu awowga dhaxalsiintiisa iyo walkalaalatu kalaalada shayga la yidhah dhaxalsiinteeda iyo wa abwaabun abwaabo iyo albaaba oo min abwaabi riba ribada albaabadeeda ka mid ah inuu muxuu ahaa noo caday aad baanu jeclaay ayuu leeyahy sayd cumar radi allahu tacala anu arda xadiidkan wuxuu ka sheekaynaya nabiga muxuu aha ninka la yidhah sayd cumar radi allahu tacala anu arda inuu caddeeyey khamrada xaaraannimadeeda ilaahay baa soo dejiyay subxaana wa tacaala goorti la soo dejinayna shan shay basaa laga samaysan jiray shan shay ayaa laga samayn jiray khamrada shantaa shay maxay tahay waa muxuu ahaa saddex aad u macmacaan iyo laba lacuna saddexaadku macaan waxaa waa timirta iyo muxuu aha cinabka iyo malabka labada kalena waa qamadigi iyo garbidi ayaa laga samayn jiray marka laakiin wuxuu leeyahay ha ahaatee adduunka hadii aad isbedelo oo waxaa waxyaaba kale laga sameeyo aad aragtaan waxaad ogaataan inaysa shanta on gooni ku ahayn oo wax alle wix caqliga dooriyo maandooriye ah, ay khamro yihiin saas ogaada ayuu leeyahay radia allahu anhu arda intaas wuxuu kaga baxay in khamrada aynan midab gooni iyo nooc gooni laga sameey ay ku xirnayn ay ku xiran tahay takhmiir alcaqli aw tagyiir alcaqli qofka caqligiisa in wax un ay u dhinto haddii waxay wax u dhimaan khalaas waa ka kacba waxa la dhuuqa noqoto wax la qurquriyo ha noqoto wax waxaa weeyaan si kasta noqoto wax hataa la ursado ha noqoto nooc kastaba hata wax alla wix caqliga dooriya oo maanka mxuu waxu dhima waa khamre ayuu leeyahay sayid cumar radi allahu tacala an arda xadidkan ad ujeedaan alimaam buhaari wa muslim ayaa aarkan soo saaray weyaan kadalika markuu intaas sheegay wuxuu yidhi saddex shay oo aad iyo aad nooga taagan oo na dhiba inuu nabigeenna arrin cad nooga taga aad baan u jeclaa saddexda ayaga wuxuu sheegay aljaddu dhaxalka marka dhaxal la yidhaahdo awowga dhaxalsiintiisa waliba baab kale maahna baabuljaddi walikhwa markuu aabo meesha jooga haddii caruur ay walaal ay joogaan muxuu ahaa ay walaal u jooga walaal muxuu qaadani banaanka la dhigaya walaalihii maxjuub walaal haddii aabbo marba u jooga walaal waxba ma qaadanayo meydka hadduu dhinta walaalihiis waxba kama qaadanayo haddii aabbo muxuu ahaa uu nool yahay laakiin booska aabbihii maanta waxaa jooga awow awowgii marka ma baabkii aabbihiia la marinayaa oo waxaa lagu camal falaya qowla allahi tabaaraka wa tacala oo halkaasa la deliishanaya watabactu millata aabaa'ii ibraahiima wa isxaaqa wa yacquub qofka mxuuahay ah, hadalka lahar waa kee waa nabiy yuusuf calayhi salaam marka wuxuu ku tilmaamay nebi ibraahim iyo nebi mxuuaha yacquub oo aabbihii ah iyo nabi mxuu ahaa eh, isxaaq oo yacquub aabihii ah wuxuu ku tilmaamay abayaalkiis inay yihiin saasuu ku tilmaamay marka maalkaasaa la mari oo kadibna walaalihii ayagana maxjuub waa la xiraya oo bannaanka la dhigi mise waxa weeyaan dhaxalka waxbaa laga soo gelinaya aabihii awowga kala duwan yihiin baabka isaga marka nabigan cala slat slam go-aan cad kagama tegin lidalika in badan oo saxaabada ka mid waxay dhihi jireen ajra'ukum cala annaar ajra'ukum fi lfitya biljad qofkii mxuu ah inuu jad awow iyo mxuuah ilmo eh, aad u yahay awow oo mxuu aha eh, qofka dhintayna walaalihii ah dhaxalshiinteeda qofka ugu degdega badan oo fatwadeeda ku degdega waa ninka naarta ugu degdeg badan ay dhihi jireen aad bay ugu baqi jireen aad bay u culus lidalika salafka aad bay ugu mxuu adkayd inay ka jawaabaan lidalika aimada afarta ah, aad bay iskugu khilaafeen aljad walikhwa baabka isaga intee la marinaya ma waxaa weeyaan ma jadki ikhwihii isku midaa ah laga dhigi oo dad walaalo ah oo wada dhashay eh, awowgii iyo walaalihii dad isku nooc miya laga dhigi maya waxaa weyaan jadka suduskiisii uu weligiis taagnaanaya marka ilaa ulu gaaraya sideedaba mxuu aha banaanka miyuu dhigaya oo asaga mxu wax qaadani marka culimada in badan baa isku khilaafaan marka baabka isaga wuxuu leeyahay in aad nabigeen ala sl slam nooga taga arrin cad aad baan u jeclaan lahaa tan labaad waa kalaalada in imruun halaka laysa lahu walad ayadna waa dhaxashu un haddii qof intuu geeriyoodo uusan ka tegin ilmo uusan ka tegin walad waladkana waxaa loola jeeda dakar uusan ka tegin ama uusan ka tegin nimru ah halakala salawaad aayad ahay man yaqra cabdirasaaq inimrun halaka naam iqra naam iqra iqra in imruun ahlaka laysa lahu waladun walahu falaha nisu maa taraka wahu yariuhaa in lam yakun laha walad kalaalada ayada marka haddii aad qof intuu geeriyoodo uu kadibna ka tago gabar oo kale xukunkeeda muxuu noqonayaa kalaalada culimmada waxay leeyihiin man laa walad walaa waalid culimada qaarna waxay kusii qaydiyaan dakar inuu yahay weliba ay ku qaydayaan qofka walad aan lahayn waalidna aan lahayn dhexalkiis dhexalkiis muxuu noqonayaa qofka asaga ah dhaxalkiis muxuu noqonaya ta ayadaa nabigeena alai sala slam inuu noo tafsiiliyo ood si cad nooga tago baan u jeclan leeyahay tan saddexaadna waxaa weeyaan abwaabada albaabada ribada albaabo ka mid ah aragteen masala waxaad arkaysaa waxaa leey waa riba waa ribaa leey masala masalana waxaa leey riba maaha qofkuu ku wareeraya axyaanan waa riba riba ma aha sababta maxay inay ribada waa wax adoo la yaqaano macruufa laakiin suuradan bangiga aad kula tacaamulaysa ama ninkan kula tacaamulaysa suwartii ribada ma tahay mise waxbay kaga duwanta haddii suwartii la yaqaanay ay tahay iyada khilaaf ma imaada laakiin mararka qaar suwarta qaar dhanna waxaa is leedahay wax toosan oo riba ma ahan markaad dhan fiirisana waxaad leedahay waa riba meesha marka idinlala qabadsiina oo lahosgoyna iyo qaalabka lahosgeyna ayay ku xihan tahay weyaan ma qaalaba albayc aad hosgeyni mise qaalaba dayn aad hosgeyni haddii qaalaba dayn la hoosgeeyo oo kale maalinta qof abwaabta mxua qaarkood ribay noqoni haddii mxuaha baaba mxuaha bee la hoosgeeyana na waxaa weyaan beecay noqonaysaa iska banaan marka waxyaabaha mararka qaar laga yaaba inay culamada qaar yidhahdaan waxaa wax banaan qaarna ay yihahdaan ma banaano waxaa laisku haystaa war waxaan iyo xadiid nas ahoo maga magacaaba lama hayo laakiin waa shay taagan maadaama uu taagan yahay ma hebel hayaan geynaa oo dhankaasaan la aadnaa mise dhankaasaan la aadnaa qolyaha dhankaan la aada waxay leeyin waa qolyaha dhanka alaadin waxay leeyihin waa jaais marka abwaab noocaas ha jirtay oo sayid cumar uu leeyay inuu nabigan calayi slat slaam noo caddeeyo ood baab cad nooga taga aad baan u jecleenay radia allahu tacala canhu ardaa marka maxalushaahidka xadiidka muxuu yahay waa qeybihi hore khamrada weeyaan alhamru maa khamara alcaqla caqliga waxa lagu xdaboola oo dhib u geysta ayaa la yihahda weyaan xadiidka saddex boqol iyo sagaashanaad can caaishata radi allahu tacala canhu ardaaha ana nabiya nabigeena sala allahu calayhi wasalam su'ila nabiga waxaa laga weydiiyey can albici bici waxaa la yidhahda ayaa wax laga weydiiyey cabitaan la yidhahda bici cabitaan bebsi oo kale ya bici iyo bebsi iska dhow yihin bici bici maaha waa marka cabitaan la yidhahda bici ayaa nabiga laga weydiiyey alayh salatu ma xaaraan ba mise waa xalaal nabigeena marka laga sugaya inuu yihahdo waa xaaraan ama waa xalaal soo uunkiisdhegaystamarkanabigawuuyii aqala wuxuu yidhi nabigana sal slam kullu sharaabin cabitaan la arka oo askara maanka dooriya fa huwa xaraamun waa xaraan weyaan ama bidxi ha la yihahda ama bebsi ha la yihahda ama tubci ha la yihahda ama magac kasta loo bixiyo magac kasta loo bixiy haddii waxaan marba ay maskaxda dooriyaan waa muxaram haddii bidci la yihahdo ood mxuu ahaa madaxa doorinin ma dhiba saas weya marka xukunka asaga ah ayaa laga qaadanaya qaala radia allahu canhu albidcu nabid lcasali casalka amaba mxu malabka cabitaan laga samayn jiray weyaan oo weliba khamrada nooc khamraan loo samaysto naam xadiidka saddex boqol iyo ko iyo sagaashanaad can cabdillahi bni cabaasi qala wuxu yhi abdillahi bni cabaas balaqa cumaru balaqa cumara cumar waxaa gaaray ana fulanan hebel waa nin magacii baaca wuxuu muxuu ahay gaday ood sii iibiyey ood ka beec mushtiray khamran khamra faqaala wuxuu yidhi sayd cumar radia allahu tacala canhu ardaa qaatala allaahu fulaanan hebel allaha naclado qaatala allaahu allaha naclada fulaanan hebel allaha naclado alam yaclam miyuusan ogeyn ana rasuula allahi sala allahu caleyh waslem rasuulka alle qaala inuu rasuulkeenna yidhi qaatala allahu alyahuuda yahuud allaha naclado xurimat calayhim waxaa laga xaaraam yeelay ashuxuumu cadiintii iyo baruurtii ayaa laga xaaraan yeelay fajamaluuha kadibna way dhalaaliyeen baruurtii oo fabacuuha kadibna way gadeen oo baruurtii ay sii iibsadeen ay ka beecmushtireen ama ay sii gadeenba weyaan oo lacag ay ku heleen lacagtii isticmaaleen nacam xadiidkan marka wuxuu diidayaa oo nabigeena sal la slm sala allahu aleyh ali wasalam caddeeyey in qofkii ka ganacsado wax xaaraan ah in naclada ay ku dhacaysa weyaan nimankii yahuudda waad garanaysaan ama reer bani israa'iil xaramna calayhim shuxuumahuma ilaa maa xamalat duhuuruhuma aw alxawaaya aw makhtalata bicadm waxbaa laga xaran yeelay oo kooban mxu baruurtan baa loo diiday weli baruurta o dhan maahane muxuu ahaay waxyaabaha uurka ku jira iyo waxyaabaha lafta ku yara mxuaha maran iyo xataa looma diidin laakiin baruurta caadiga kuruskii iyo beridii iyo waxyaabahaasaa loo diiday marka loo diiday loo diiday waxay sameeyeen kadibna lacagti ah, intay mxu dhalaaliyaan ayadoo subaga subagaas marka ay sii iibinayaan kadalika sidaa darteed marka nabigeena sal l slm waxaa weeyaan nacladaas ayuu dusha ka marka qofka khamrada gada waa saas oo kale khamrada ma cabaayo laakiin wuu gadaya su-aal marka meesha taalla waxay tahay qaadka dad baan cunin wayna ka ganacsadaan sigaarka dad baa muxuu aanan cunin wayna ka ganacsadaan daroogada qaar baanan cunin wayna ka ganacsadaan khamrada qaar baanan mxuu cabin wayna ka ganacsadaan dadka ayagana alada ma soo gelayan soo ma gelayaan ya sigaarka horta xaaraan maya sigaarka dad culimo aho muxuu ahaa intay masaajidka aimo aho intay masaajid soo gelin ka hore soo dhawqaan kadibna iskaga albaab ku damiyaan dadkii ay dujinayeen muxuu ahaa iyagoo ijeedaan kadibna safkaroo soo galaa jira meelaha qaar nacam ma ahan xataa wax la dhuumanaa maaha intuu soo cabo albaabkaasuu ka cabaya kadibna dadkiia soo galayaan masaydki soo marayaan sheekhi halkaas ku dhuuqi markii aad soo dhamayst wixii soo dhamayst isagoo muxuu ahaa baabkiisa uu ka shira soo galaya safka hore sadad salaaduu ka bixinaya dad noocaasaa jira oo u arka ilaahay xalaal ayib uu yahay dad u arkaa jira kadalika qaadka dad culimo ka ganacsadaa jiraba dad culimoah oo qaad ganacsadaa jira aimada yaaran ku talaxtageli qaar ka mid oo ragga hore aimada ka mid a ah, waxay qabaan in xataa khamrada gaalada laga iibin karo maqaxada hadda furan somaad arkin oo muxuu ah gaalada ramadaanka laga iibiyey ma aragtay arrintayda meelaha qaar jidadka iyo iyo marka baab abwaabtaas waa baab imtixaana alcumuum marka baabka isaga ah wuxuu soo gelayaa alxiyal waxyaabaha qofka inuu xiladaysto baab lxiyalka waa muxaram fi lali waa muxaram tusaale ahaan hadda bezawaajkan eh, la yihahda zawaaj almuxallil qofka markuu saddex jeer intuu islaantii fura kusoo noqda fura kusoo noqda fura kadibna ay ba'ino noqoto oo debdem u guursan karin ilaa uu nin kale guursada waxay sameeyaan atays almustacaar waxuu nabigan ku tilmaamay sal allahu alay ali wasalam neef ah ama urgi soo cariyaystay inta muxuu naagta lagu mahariyo kadibna habeenko aad muxu u doonta kadibna uu subaxda iska fura kadibna markay caadada ay ka baxda mxuu ahaa ciddadii uu kii ku noqdo guurka asaga marka daahirkiisa la fiiriyo waa sidii laisfaray xataa tankixa zawjan hayra jidkii laakiin xiladaa ku jirta ninkan waxa laba inuu iskiisa iyo foolkiisa aad wax u guursato ood kadibna mxuah foolkiisa wax u furo saas ayaa la rabaa laakiin muxuu ahaa waxgahoo dee saas lama ogola baabulxiyalka marka waa khatar tanna marka waxay ka mid tahay baabulxiyalki khamrada qofka ma taabanayo lakin wuu ka ganacsanaya waa isku midkun isku meeshi farqi ma weyaan mararka qaar waxaa laga yaaba qofka khamrada ka ganacsana iyo qofka khamrada caba inuu dembi bato qofkii ka ganacsana tusaale ahaan nin baa ilaahay baa ku imtixaamay muxaramaadku yatanaawal muxaramaat waxyaabaa xaaraantu cunaya gurigiis ku dhumanaya qaadkaasu muxuu ahaa u dhuntaa ama khamro u dhuntaa ama waxbuu udhuntaa cibaadaadkiiska loola imaada waa mubtala waa ku imtixaamay dadku imtixaamanaa jira maxaasida ikhwaanihi saa ula socda oo masaajidkan dadku u tukada khatar imtixaan nasal allah asixa asalaama walcaafiya nin hadda ka marnaanaan ma jiro masjidkan gudihiisa wax badanood ku sameyneen ku sameeyeen qofka ama aad ku sheegeena laga yaabaa inuu markuu banaan ku uu ku sheego oo marka ayadana ixtiraam masjid bes ay ka ahayn ay dadkan muxuu ahaa iyo kabaqitaankooda aad ku jiri kara sooma marka baabulxiyalka marka waxaa weeyaan baab khatar xalis wa nabigeena sal allahu wuu diiday kadalika baabkan oo qofka inuu waxyaabaha eh, dadka kala baqa gadaal la marana dhanna waa madmuum dhanna waa maxmuud dhan waa madmuum oo waxaa weeyaan idaa khalow bimaxaarim illaahi intahakuuha ayaa ku dhici qofka qof mxu tauduuna yaahuduuna kamaa qur-aankii salaatuleylkii khayrkii intaad ka qaadataan in lamid u qaataan laakiin ayaga waxaa weyan inkaar baa ku dhaca dadka ayaga xageyd inkaar kaga imaaday idaa khalow bimaxaarim illaahi intahakuuha ilaahay waxyaabaha xaaraan ka dhigay markay gooni la noqdaan oy kaligood noqdaan ay wixii ay dilaacinayaan ay ku dhacayaan ay ku dhacayaan lidalika waxaa la dhahaa waxyaabahan internetyada iyo berigii hore inta ay mobilada soo bixin internetyada iyo tviyada iyo qofkii ku imtixaaman inuu mxuu aha guriga geey waa in meesha mxuu ahaa saaluunka meesha fadhiga meesha waa in lasoo dhiga maxaa yeel qofka hadii qolka aad ku xirto waxaa laga yaaba bale kale inuu faraha la gala laakiin meeshan publicada oo islaanta ay marayso oo ilmihii maraano dadka ay maraano qofki waa yaraxishoonaya waasic diini hadii la waay waayan waasic kale oo dabci la helo weyaan marka baabka isaga waa baab marka khatar ah xiyasha lama ogola arinta ayadaana waxaa weeyaan nimanka yahuudda ayaa ku ibtixaamnay oo dhibaato ay ku dhacday in layska dhowro weeyaan kitaabu libaas codkiaasii luma arkaysaana fila marka allah yasiro kitaabu libaas wuxuu u kitaab yahay dharka la xirana ayuu kitaab muxuu kitaab yahay weyaan dhar xirashada noocyihiisa iyo nooc bannaan iyo noocan bannaaneyn iyo ayuu muxuu asna u kitaab yahay weyaan xadiidka saddex boqol iyo labaiy sagaashanaad can cumar ibn khadaab radi allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi cumar qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi laa talbasu lxariira war xariir iska ilaaliya xirnina fa inahu maxaa yeelay man labisahu qofka xirta xariirtaas fi dunya adduunyo ku xirta lam yalbashu lam yalbashu kuma xirto fi laakhirati aakhira kuma xirta weeyaan xadiidka nabigeena sal allahu aleyh ali wasalam wuxuu la hadlayaa ragga dumarka kuma jiraan waa noocaad oon doontaa insha allahu tacaala ragga inay xariir xirtaan ayuu nabigan u diidaa sal allahu aleyh ali wasalam wuxuu leeyay qofka adduunkan xariir ku xaragoodo aakhira waxaa weeyaan kuma xirta weeyaan waa waciid shadiida ahlu jannada dharkoodana muxuu yahay waa xariir macnaheeda marka maxay noqonaysaa janno ma gelaya waa arrin khatar marka waciid qof xariir qarmin ku jira ya ya fadal waa laisku qurxiya lakin hadda ma taqaanaa magaaladan aan joogin ama dumara xirteen ama xirta ma jirta suuqleyda ama ah raggii suuqa yaqaan xariirta ma ma la iibiya hadda meeshaan muxuu ahaa suuqyadeena xariirta ma lagu iibiya lagama yaqaan de waa mushkilad a ya dharkaasa xariir la yidhaha miya <laughs> kolley ani weli maan arkin xariiro hadda meesha lagu iibiy laakiin eh, dalalka carabta ah xariirta aad bay u taallaa aad bay u taallaa marka waxaa weeyaan aad bay u adeegsan kolley aan lacagyaradii waxnaan ahayn ma garanayo mise dhaqankeenaan ahaynba marka xariirta kolleyba waa wax khatara marka la iska ilaaliyo waxaa laga yaabaa inay noo dhowmato mararka qaar in dharkan aan isticmaalno waliba noocyadan qaaliga ah oo lasoo iibsanaya ilaa xariir ku jirtaa laga yaaba oo dhar xariir uu yahay oona la aqoonin marka suuqleyda dadka maxaa ka ganacsada dharka waa inay xaqiijiyaan in waxyaabaha qaarkood kuwaan diracyadan iyo waxyaabahas uma mayna had inay wax weyn yihiin kuwaas wax iska un eh, aan macno badnayn waa laakiin dharka xariirta inuu jira laga yaaba dhar waxaa jira eh, cambuur cambuurada qaar waxaa laga yaaba in lagu iibiya carabaan ku arki jiray ilaa laba kun oo riyaal saddex kun oo riyaal sadde kun oo ryaal marka waxu dhintaa lixdan kun oo shilin laakiin meelahaas iyo ka badan marka dharka asaga inuu xariir yahay shaki malahan umayna waalcilmu cinda allah caza wajal marka layska hubiya haddii wax noocaasa jiraan qaali nacam nacam a dhalinyarada silsilada gacmaha ku xirta waa jinjimaha sooma khalaaqil de waa iska macruuf khilqaalka sideedaba waxaa logu talagala dumarka waxyaabahan jijinta ah waa dhar dumar wa tashabuh rasmi wa marka waxaan ragga ay xirnaan ayaga saacad iyo waxyaabahaas iyo farka mxua fargasha iyo waxyaabahaasa ku haboon ragga marka inkastoo beryaan saacadda hataa la iska dhaafay oo telefoonadaan ilahay dadka ugu marka faraatiga waxyaabas laakiin bahlahan oo hadda dhallinyarada xirtaan ad aragteen qaarkood xitaa waxyaaba fuxshaa ku qoran tashabuhna waa ku jira oo khalaaqil wa dumarka dharko mxua waxyaaba isku qurxiyeen marka ninka ragga waxyaaba hadduu dhagaha durtoo kale waa soo tashabuh sooma marka waxyaabahaas waxyaabaa xajir raggana isku qorxin karaan dumarkaa isku qorxin karaan laakiin habka loo samaynaa kala duwan hadda faraatigo kale raggana way xirtaan dumarkana way xirtaan laakiin dumarka waxay gooni u leeyihiin kii dahabka ah raggiina waxaa weeyaan waxay xiranayaan laakiin dumarka haddii ay xirtaan ma loo ogol yahay waxba dhibaato ma habka laakiin haddii nooc marka ragga ay xirtaanoo fidada ay iyaga isku qurxiyaan kale hadda cimaamad kale hadda caadiga oo hadda loo yaqaano haddii dumarka ay duubtaan sida raggii ay halkaa kasii daayaan intay xijaabka kore ay ka duubtaan ka warrama tashabuha ku jira shaki ma lah fii naam marka waciidkan uu nabigeena alayh salatu slaam lam yalbasu fi laakhira sideedaba wixii waciida ah. oo waxaa weeyaan faqad xarama allahu calayh aljanna wamaa ilaa dalik haddayba shirki ahayn wixii shirkiba ka hooseeya waciidkaas oo waxaa weyan qofka qof muslim dila fulaan yacni aayaat alwaciid sideedaba waxaa weeyaan eh, sideeda loo qadaa laakiin raxmadda ilahayna way taalla meesha la socda meesha markaad waciidka ilaahay yeela subxana wa naxariista alle ninkii boqolka naf oo dilay waad garanaysaan oo tawba keenay tawbada ayadeed way ka dhaqday maca alaayaat almawjuuda waad garanaysaan waman yaqtul mumina mutacamida fajazaauhu jahannam khaalidan fiiha waqadiba allahu calayh walacanahu waacadda lahu cadaaban han waciid oo kala dardarana la daba dhigay maca dalika waxaa weeyaan lidalika ibn cabaas isagoo halkaa ka duulaya wuxuu le tawbadiis lama aqbalay naam waa wax culus wa alis wa marka waciidkaas waa khatar in la iska dhowra dadkan aan la quusanin oaan la quusinin oo qofka haddii aad wax soo laayay ama aad dhibaato geystay ama soo zinaystay ama aad soo riba curay ama muxuu ahaay dhib aad geystay inaan la dhihin khalaas laa tawbata laka de adin waa kugu daraya marka khatar ya halis wa marka man yaxuulu baynaka wa bayna tawba dembigeed mxuu ahay sii biirisay naftaada miskiinta noo isweysiis marka baabkaas waa baab loo baahan ya in mxu ah dhankaana laga taxadiro qofkii eh, mxuu ahaa loo sheegay eh, raxmadda alle mxuu ahaa iyo iyo cafigiisu dhanka kalena dee khutuurada ay leedahay waciidka asaga ilaahay marka mxuu ahaa asal ahaan in qofkaas ugu dhaca in loo sheego waa muhiim xadiidka saddex boqol iyo afariy sagaashanaad can cumar ibn khadaab radi allahu anhu arda ana rasuula allahi sala allahu nahaa nabigan wuxuu diiday can lubsi lxariiri xariirta in la xirto ayuu diiday ilaa haakada sidaanoo kale mooyane anoo imaan doontaa warafaca wuu kor yeelay lanaa anaga rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam isbicayhi labadiisa muxuu ahay farood ayuu kor u qaaday assabaaba muxuu aha midaan muxuu aha maruusatada la yidhaahdo amaba tasbiixda lagu tasbiixsada iyo walusaa fardhaxaadka labadaas ayuu saa u qaada weeyaan labadaa farood ayuu nabigeena saas u qaaday sal allahu aleh ali wasalam assabaaba walwusta intaas in la eg w intaa ka weyn waxaa weyaan waa laog intaa w la eg waa laog lakin mxuu inta aan ahayn maya uyi nabig sal la alay slam walimuslim waxaa u sugan nahaa rasuulu llahi wuxuu diiday can lubsi alxariiri xariir in mxuah la xirto ilaa mawdica usbicayni laba farood in la mooyane aw alaain ama saddex farood aw arbacin ama afar farood intaasoo kale in wixii la eg ama meel lagu karay ama meel lagu qurxiyey ama waxaa weeyaan liilan yaroo saa loo saaray waxay noqotaba intaasoo kale dhib ma laha afar farood waa inay ka weynaanin in la eg laakiin intaa wixii ka weyn nabigan uu diiday sala allahu alay ali slam idan in baasha ayadaa horta waxaa fiican xariirteeda la raadiyo xariirta la raadiyo walow gobol yarba hala keenee in la helo horta waa fiicanta raggiina suuqleyda ah sheh ma noo raadin kartaa xadiiaan ka boodn xadiiso badan laga booday xal ma lahan inaad iska sabartama wax ii marka haddii aan dhammeeyo oon ka baxa oo muxuu ahaa lawaa axaadiid tusaalahaan intaan maraynay haddii axaadiid aan ka boodna jirto oo ku taal nusakdiina insha allahu tacala habeenku dambeeyo ayaan ii sheegaysaan xadiid aan dul marna insha allah haddii axaadiid aanan marin ay jirto axaadiidka qaar waan mari doonaa qaarna waxa waa la soo maray nusukhtaa kala duwan <coughs> habeen dambaan insha allah khatamina habeen dambe marka wixii eh, xadiid ah oon la soo marin waad ii sheegaysaan insha allah waan dul maraynaa nacam xadiidka saddex iyo sagaashan iyo sagaashanaad can ilbara bni caazib radia anhu arda qaala wuxuu yihi bara ra'aytu maan arkin min di limatin nin tima dhagaha dhaafaan iska limada waa inta madaxa ka soo degaan kadibna dhagaha muxuu ahaa weliba qeybta hoose jiradka muxuu aha dhegta qaybta hoose tima dhaafaan ayaa la yihada limad wixii garbaha gaaran waxaa la yihahda juma la ama jima la tan waa laam tan waa jiim marka qof weligay maan arkin uu yidhi muxuu ahaa eh, bara ninka la eh, eh, baraal ninka la nin marka muxuu aha tim ama qof timihiisa dhagaha ay dhaafayaan maa ra'aytu maan arkin min dilimatin nin timihiisa dhagaha dhaafayaan fii xullatin isku joogna muxuu aha ku taagan xamraa ee casaan ah ama guduudan axsana ka qurux badan min rasuuli illaahi sala allahu calay slm rsulka ka qurux badan lahu nabigu wuxuu lahaa shacrun tima oo yadribu garaaca ilaa manki yadribu garaaca oo gaaro ilaa mankibayhi labadiisa garbood gaaraan hal ayuu nabiga lahay sal l slm baciidu nabiga waxaa kala fogaa bayna almankibayn labada garab intuu dhexaysana waa mxu waa balaarsana waa kala fogaayaan weyaan laysa nabigana ma ahanin walaa biawiili mid dheerna ma ahayn nabigan ala sl slam xadiidkan wuxuu ka sheekaynaya nabigeena sal allahu aleh ala slam timaha uu lahaa libaasaan ka sheekaynayna dharka maadaama dhar ka sheekaynaynay dharka waxyaabaa isku qurxiyo timihiyaa soo galaa sooma timihii marka wuxuu leeyahy bara weligay maan arkin qof timihii kasoo korkas muxuu ah kasoo hoobtay ay dhagaha gaareen dhagaha qayb weliba qaybadaas ay gaareen oo ka qurux badan nabigeena sal allahu aleh ali w slam weliba quruxdu waxay biirtay markuu nabigeena laba muxuu ahaa go kore iyo mid hoose waa iskujoog iskujoogga ayaa mxuu ah la yidhahdaa xullada isku jooggaas nabigeena muxuu weliba casaan isagoo xiran timihiyaa ka mid ah jaanibka kalena waxaa weeyaan iyadna dharka cas in la xirto ayaa xadiidkan loo daliishada inuu bannaan dhar cas qofku inuu xihan karo oy waxba dhibaato lahayn ayaa loo daliishadaa xadiidkan weyaan nabigeen wuxuu laha sal sl timo marka gadaal u daysan oo ilaa garbaha gaaran ayuu nabiga lahaan jira alai slat slam nabigana eh, sifadiisi marka khalqigaha ayuu ka sheekeeyey oo nabi garbihiis intu dhexaysa way kala wey nin mxuu ahaa buuxa oo garbihiis ay kala durugsan yihin ayuu nabigan sal allahu alay wasalam kadalika waxaa weeya nabigeena mid dheerna aad u dheerna ma ahayn mid aad u gaabanna ma ahayn dhexdhexaad rabca dhexdhexaad ayuu nabigeena sal allahu alay wasalam sifadaas ayuu marka nabigeena ku tilmaamay caleyhi salaatu wasalaam nabigeena sifadiisaas nocaas ay ahayd dharka marka casaanka ah in la xirto culimada qaar way eh, kariho oo muxuu adila nusuus kusoo aroortay ayaa jirta casaanka tikhda ah marka eh, koleyba laakiin nabigeena ala slat slam inuu xihan jiray adilo kale xataa way cadaynaysaa sal allahu aleh ali wasalam xadiidka saddex boqol bara ibni caazib waxaa laga radi anhu arda qaala wuxuu bara amaranaa waxaana faray rasuulula rsulka al sal la slm bisabcin todobuuna faray todoba shay ayuuna faray wanahaanaa nabigan wuxuu naga reebay can sabcin todobana naga reebay todoba shayna fala ayuu yihi nabiga ala hala sameeyo todobana ha dhawaanina o amaranaa nabigan wuxuuna faray biciyaadati lmariid qofka buka in la booqda nabiganuuna faray sal allahu aleh ali wasalam qodobka labaad watibaac aljanaaza qofka geeriyooda ama janaazada in la raacana nabigan wuuna faray wa tashmiit alcaaisi qofka hindishooda in yarxamuk allah la yihahda aw ninka hindishoodad man ladi caas kuha nin baa hindishoodad xamidta allah alxamdu llah matir yarxamuk marka inagu camal falo xadiidkii wuxuu la kulmay xadiidkii haddii marka annagaan ku camalfali weyn ku camalfali marka qofka haddii xuquuqdiisa waxaa ka mid ah qofka hadduu intishoodo in yarxamuka allah layihah asna waxaa laga rabaa oo ka horeeya inuu yidhaahdo alxamdu lilah haddii laakiin alxamdulillah dhihi waay ka warrama dhihi waay ka warrama waa laga aamusi aljazaa min jinsi alcamal ya adaa la xusuusiya watacaawna cala albir ma soo gelaysaa mise soo ma gelaysa aa laisku hayaa saxaabada nabiga ma xusuusin jireen culimada qaar waxay leeyiin tacaawan ala biri wataqwa wayaan waa la isxususinaya war niyo eh, alla kuma hadyaa laleeyi qaar waxay sidiisaba maadaama muslim yahay ood baabkan yaqaano hadduuba eh, xasuusan waaye yarxamuka allah hadduu xasuusan waaye alxamdulilah waxba loo muxuu ahaa la xasuusinay waxaan arkaya maanta diraasa sixadeeda iyo taani ma garan karo oy leeyihiin qofka in alxamdu lilahi la yidhaahdo markuu hindishoodo asbaabta keenaysa maxayta waxay leeyihiin wax ilbiriqsi ka yar markuu hindisho qofka yidhahda ilbiriqsi ka yar qofka wadnihiisa istaagaa ilbiriqsi wax ka yar ayay qofka wadnihiisa u qof wadni u muxuu yahay waa qof dhintay kadibna markuu muxuu ahaa hindishooda kadibna wuu soo noolaaday yani waa qof dhintay oo soo noolaaday marka allihii muxuu ahaa ku dilay kuna soo noolay ayaad marka alxamdulilah diraaso hadda waxaan ragmaan dhaxas laakiin dee xaqiiqadeeda iyo sixadeeda waa arrin u baahan baaritaan laakiin laa shaka xikmadaa ku jirta meeshaas diraasooyinkan waxaan arkay ayadna qof markuu windishoo yihahda sumuumta jirka qof biniaadan ku jirta gudihiisa ayuu qofka ilaahay subxana wa tacala kasoo saaraya sumuum badan aad badan ayaa kuso indishada kusoo baxaysa sidaa darteed marka qofka inuu ilahay kumahadiyo ayaa laisfaray marka qofka markuu ilahay kumahadiyo oo muxuu aha u in la yihahdo yarxamuka tashmiidka taas weyaan la farax geliyo tan sadean kale waa ibraar qasam qofka markuu dhaarto qofka markuu dhaarto in loo baarinimo falo aw lmuqsim ama qofka dhaartay in loo baarinimo falo qofka haddii ku yihahdo ilaahay baan ku dhaartay waad raacaysaa ilaahay baan ku dhaartay waad raacaysaa waa dambaabay qofka hadii aadan raacin in loo baarinimo marka meesha loo raaca hadday macsiye ahayn ayadna xuquuqda ay kamid muxuuha ay ka mid ta weyaan qofka muxuu ahay laga gardaran in loo gargaaro oo la garab istaago ayadna xuquuqda ay ka mid taha laisfaray oo nabigan u faray sal allahu aleh waijaabat daaci qofka haduu kugu yeero meel macsiya in kugu yeero odmilaniyo irac in la ajiibo iyadna xuquuqda ay ka mid tahay waishfaa salaam salaamta in la faafiyo asalaamu calaykum asalaamu calaykum iyadna waxay ka mid xuquuqda intaas todobada laisfaray weyaan todobadaa marka todoba loo baahay la sameey weyaan nabigeen una faray saxaabadan u faray wanahaana nabigan wuxuu naga reebay can khawaatim khaatam buu naga reebay nabiga ama khaatumyaal naga reebay aw takhatum inaan mxuu ahay aan fargashe saysano oon fargashe aan ka dhigano bidahabi dahabaan fargashi aan ka dhigano nabigan noo deedi sallahu aleh wasalam wa can ashurbi bilfida inaan waalasha fidada ka samaysan wax ku cabna nabigu waa noo diiday wa can mayaahiri kooraha kooraha caadiga oo mageela ha noqdo awrta rakuubka ama farda ha noqdeena kooraha mara xariir ka samaysan oo la saara mayaahir la yihahda waa mara xariir ka oo kooraha la saaro fardaha amaba awrtana nabigu noo diiday sal allahu aleh ali wa can alqisiyi xariir laga keeni jiray misr masar oo magaalo qisi la yidhaahdo loo tiiriyay ayadna waa noola diiday inaa ayadna aan xirano wa can lubsi alxariiri xariirta caadiga ahaydna waa noola diiday walistabraq xariirta nooceeda jilacsan ayaa la yidhahda asalka waa saas waxaan la yaabay meelaha qaar in lagu fasiro istabraqa nooc adag dibaajkana waa noo adag nooc adag u ahaan marka ma garanayo ma ma khaldi baa ka dhacay mise dad saas u fasirtaa jiro mararka addaad baa jirta dad waxaa laga yaabaa inay mxuu aha diibaajkii oo xariirta mxuu ahaa adag ahayd ay qisay u yaqaanaan marka waa dhici kartaa laakiin asalka istibraqa waxaa weeyaan xariirteeda jilacsan weyaan iwa diibaaji xariirteeda adag intaba nabigu waa noo diida alai slat slam idan toddobadan dambe inta badan waxay ku wareegaysaa dahabkii iyo fidadii oo horaan xukunkooda wax ka soo sheegnay kadalika mxuu ahaa xariirta noocyaheedii iyo isticmaalaheedi oo kala duwanaa intaba inaan lasu ogoleen ayaa xadiid ka sheekeynaya wayaan xadiidka saddex boqol iyo todobiyo sagaashanaad can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasuula allahi sala allah sl nabiga alle istanaca wuxuu samaystay nabigeenna khaataman khaatin ayaad samaystay ama faraati ama fargash waxaa tidhahdaba ayuu samaystay oo min dahabin dahab ka samaysan waa loo sameeyey ilaa nabiga asaga saanic ma ahayn waa loo sameeyey wayaan fa kaana wuxuu nabigan yamilu yajcalu mid yeela fasahu dhankiisa kuusan kaatumka dhanka kuusan maxaa la yihahdaa ya fasaa la yihahdaa miya ya soomaaliga ya kaatumka marka la xirto caadiga qofka u xirto meelaa soo kuusan sooma kuuskaas maxaa la yihahda fasaa soomaaliga waa faqiir waxaan la yaabaa carabta alluqa ah, alcarabiya min aqna alluqaat waxaa weeyaan hal shay ee waxaa laga yaabaa in loo yaqaano toban magac hal magacna toban shay loo isticmaala hadda cayn ish soo il maahan il annaga maxaa laba shay u naqaanaa inta badan alcayn albaasira isha wax aragto iyo tambiya taasaa ugu roonnahayba carabta laakiin yani cayn maxay u yaqaanaa waa taqaanaan bismi illah wax aad u badan oon la koobi karin ishii xarkaysay jaasuuskii ishi biyaha boqol shay u yaqaanaan nacam marka waxaa weeyaan faskaas marka waa kuuskaas yar oo faraatiga uu leeyahay weeyaan nabiga markuu samaystay kaana wuxuu nabigan fii baini kafihi hoosuu marin jiray annaga soo kor soo marin hoosuu nabiga marin jiray alayh salatu slaam hoosuu marin jiray idaa labisa markuu nabigan xirtay sal allahu aleh ali fa sanaca annaasu dadka ay samaysteen mila dalika ka asaga mid lamid ay samaysteen nabiga kuu samaystay mid lamid samaysteen mid dahab ah sidii aynu xirteen uma intaa kadib inahu nabigeena sal l slm jalasa wuu fariistay calmimbar mimbarkuu ku fariistay fanazachu kadibna waa isagoo mimbarka saaran yuu faqaala wuxuu yidhi inii aniga kuntu waxaan ahaa albasu mid xirtay hada alkhaatima faraatigan ama fargashigan ayaan xirnaa wa ajcala waxaan yeeli jiray fasahu meeshiisa kuusan ama faskiisa waxaa tidhahdaba ilaa ila daakhil hoosaan marin jiray faramaa bihi kadib nabigu waa tuuray uma qaala wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay laa albasuhu ma xiranayo abadan weligay intaan noolahay ma xiranayo weyaan fanabada naas dadka way ayagana khawaatimahum faraatiyaalkoodii way wada weyaan naam wa fii lafdin lafdina jacalahu nabiga wuxuu gashtay fii yadihi gacantiisa alyumna gacanta midigta faraatiga wuxuu gu jiray farta dhanka midigta ayuu nabiga ugu jiray sal allahu aleh ali wasalam marka wuxuu caddaynayaa in awalka hore nabigeena sal allahu aleh ali wasalam dahabka in faraati laga dhigta caadi ay ahayd oo nabiga aad xataa samaystay kadibna uu nabiga tuuray farayna saxaabada inay tuuraan nabiga ficiluu ku faray nabiga alai slat markuu nabiga tuuray weliba ilaahay ugu dhaartay in weligiisna muusan xiranayn dadka way wada tuureen way wada daadiyeen weyaan marka eh, kadalika waxaa laga qaadanayaa in habkuu nabiga u xirtay sal allahu aleyh waslem inta badan waxaa ku qornaan jiray muxamadun rasuulullah marka wuxuu hoosoo marina culamada qaar waxay leeyihiin haddii musquul oo kale uu galo ama meelo muxuu ahaa dikriga alle amaba magaca alle in aan muxuu ahaa munaasab ku ahayn la galo si uu saa ugu qabto ma qaybtaas mxuu ahaa faskaas ama kuuskaas ay ku qornayn soo maha qaybta gacanta uga qabta wax qarsoonay noqonayaan hadalka asaga culimadaas marka waa laga qaadan karaa qur marka telefoonka ku jira qur-aanka ku jira masuulaad gelaysa soo ma haddii uu kuu shiday kuu kala waran yahay in lala gala ma laogol yahay jazman qowlan waaxidan laakiin haddii aad kala warneen ad gudaha ku jira ka warrama soo kan looma yara qiil looguma dooni kara mise nacam kitaabu ljihaad jihaadka ayuu kitaab yahay weyaan baabkan aad looma gala soo mogdin baabkan jihaadka la yidhaha baryahan aad looma gala lagama sheekeeyo marka annaga diintana waan ka sheekeynaynaa wuxuu nabigeenna dariiq u marayna waa salaaddii oo kale salaaddii oo kale weeyaan in laga sheekeeya waa sida salaadda looga sheekeyna looga sheekeyna laakiin yaa fulina iyo sidee loo fulina iyo goormaa la fulina iyo yaa ku habboon iyo yaa ku khaldan iyo baabkaas waa baabkaas waa baab kale laakiin in laga sheekeeyo diinteenna ay tahay salaada ay lamid in jihaadka laga sheekeeyo nacam kitaab ljihaad jihaad ayuu kitaabiya weyaan eh, jihaad maxaa la yidhaha xagga sharciga badlu ljuhdi fi qitaalfii qitaali alkufaari waalbuqaati waquaacu turuq waxaa la yidhaahdaa jihaadka in dadaal aad u badan la bixiyo la dagaalanka lala dagaalama kufaarta gaalada lala dagaalamaa iyo dadka buqaada ah oo burcadda ah, oo muxuu aha dowladii dhisnayd oo islaamka ayd ku baxay iyo tuugada jidgooyada samaynan dagaalka saddexdaa kooxda la dagaalama waxaa weya dadaal aad u badan in lagu bixiyo ayaa jihaad la yihahda weyaan naam xadiidka saddex boqol iyo sideed iyo sagaashanaad can cabdilaahi bni abi awfa radi allahu anhu arda cabdillahi bni abi awfa saxaabada nabigeenu ka mid ah, alayh sla slam ana rasuula lah rsulka al fii ayaamihi maalmihiisii allatii maalmahaasoo laqiya uu la kulmay fiiha ayada alcaduwa cadowga uu la kulmay intadara nabiguu sugay cadowga waxaa weyaan gaaladii uu la kulmay uu la jihaaday nabigeena sal allahu aleyh ali wasalam intadara nabigan uguu sugay xataa idaa maanat ishamsu qoraxdii markay iilatay oo dhanka mxuah galbeedka iyo dhicitaanka ay u iilatay qaama fiihim nabigan uu dhex istaagay fa qaala wuxuu yidhi yaa ayuha naasu wardadow laa tatamanow ha mxuu ahay degdegsanina oo ha mxuu ahay aad ha u jeclaanina liqaa alcaduwi cadowga inaad la kulantaan inaad la kulantaan aad ha u jeclaanina cadowga maan la kulan maan la kulana cadowga ma hadhihina wasalu llaha alcaafiya ilaahay waxaad weydiisataan inuu muxuu badbaadiyo badbaado ilahay weydiisto badbaado inuu ilahay idinkaa badbaadiyo weydiista weyaan laakiin fa idaa laqiitum haddii aad la kulantaan oo meeshii layska hor yimaada fasbiruu war sabraay waclamuu waxaad ogaantaan ana aljannata jannadana taxta dilaali suyuufi seefaha harkooda inay muxuu ahay ka hoosayso oo harka seefaha ay jannada lagu helaa ogaada weyan saasuu nabigeen sal allahu aleyh wasalam uma qaala nabiy nabigu wuxuu yihi sal lla slm allahuma allahyow munzila alkitaabi kii kitaabka soo dejiyow yaa munzila alkitaab wa mujriya asaxaabi daruurka rabbiga socodsiinayow wa haazima alaxzaabi isbahaysiga rabbiga jibinaayow ihzimhum ilaahayow maxay jebi wansurnaa calayhim annaga noo gargaar ayuu nabigeena yihi sal allahu aleyh ali wasalam ka sheekaynaya nabigeena sal allahu alay w slam gaalada la kulmay oo la jihaadayey maal maalmaha ka mid ah ayaa nabiga waxaa weyaan wuu sugay ilaa ay qoraxda ka ilato qoraxda ay mxu tahay bartamahay saas mxuu ahayd ilaa ay ka zuusha weeyaan oo dhanka galbeedka ay ayaado kadibna nabigan wuxu yh sal l sl wardadow ha oo ha degdegsanin inaad cawga kulantaan laakiin cadowga haddii ilahay weliba waxaad weydiistaan in badbaado badbaado ilahay weydiisto inuu badbaadiyo laakiin haddii arrinta laga fursan waayo la kulma war sabray waxaadna ogaataan jannada in lagu hela mxuu aha seefaha harkooda lagu helaa weyaan saasuu nabigeen sal allahu alay ali slam kadibna nabigeena ducada dheer oo wanaag badan ayuu duceeyey inuu ilaahay subxana watacala cadowgiisa jebiyo xadiidka saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad can sahl bni sacdin radi allahu tacala anhu arda ana rasuula allahi sala la slm rasuulka alle qaala wuxuu yihi ribaatu yowmin qofka in muxuu wardiye lagu qoro oo isaga la maanta adaa ku qoran waardiyaha iyo roondaynta iyo howlahaas adaa ku qoran ribaadkaas weyaan boska isaga marka uusan ka dhaqaaqayn waardiye ribaatu yowmin maalin waardiyaheed amaba rondaynteed fii sabiilah jidka alla lagu ronday ama la waardiyeeyo ayaa khayrun ka wanaag badan min adunya addunyadii wamaa caleyh muxua dusheeda ahaaday wa mawdicu sawti axadikum midkiin muxuu ahaa sawtkiisa ama muxuu ahaa jeedalkiisu wa mawdicu sawti axadikum midkiin jeedalkiisa intu uu dhigo jeedalka waa suunka oo kale suunka oo kale weyaan meeshu u dhiga oo min aljanati jannada ayaa khayrun ka wanaag badan min adunya addunya iyo wamaa caleyhi wix dusheeda ahaaday tan kale warawxatu caraabitaan oo yaruuxa qofka u caraabo rawxada waxaa weeyaan qofka inuu muxuu ahaa socdo almashyu aakhira nahaar ayaa rawxa la yihahdaa qofka caraabitaan dhallinyarada yaroon aadka u aqoon caraabitaankan u fasiraya rag waa inta badan nacam warawxatu caraabitaan ama galab socod oo yaruuxa qofkuu caraabo alcabdu adoonka fii sabiila jidka alle ow alhadwatu amaba mxua aroor ka laha uu qofka u ka laha ayaa khayrun ka wanaag badan min adunya addunyada iyo wamaa fiiha ay waxdusheeda ahada weyaan taana iyadana fadliga uu leeyahy jihaadka fii sabiili illaahi asna cadaynay xadiidkaas xadiidka afar boqolaad can abi hurayrata radi allahu anhu arda can inabi nabigan wuxuu ka wariyy sal sl abu hurayra qaala nabigan wuxuu yidhi intadab allahu ilaahay wuxuu u ballanqaaday walimuslimin tadamana allahu ilahay wuxuu damaana qaaday ood u ballan qaaday liman qofkii kharaja baxa fii sabiili jidkiisa laa yukhrijhu usan bixinin ilaa jihaadun jihaad oo fii sabiili jidkayga lagu jihaado iwa iimaanun bi i iimaan muxuu aanalii rumaysan yahay iwa tasdiiqun rumayn oo birasuli rasushayda la rumeeyo fa huwa isaga calaya aniga dushayda daaminun waxaa mxu ballan u ah oo u ballan qaaday an adkhilahu inaan geliyo aw irjacu inaan usoo celiyo ilaa maskani gurigu ka tagay alladii kaasoo kharaja minhu ka baxay naacilan isagoo gaaray maanaala wuxuu gaaray min ajrin ajir ah aw haniimatin ama haniima ballanqaadkaasna waa uu nabigeena ballanqaaday sala allahu calayhi waaalih wasalam qofka jidkiisa ku jihaada weyaan calaa lisaani rasuulihi sal allahu alayh wasalam nacam xadiidka afar boqol iyo koobaad walimuslim waxaa u sugan mathalu qofka jihaada wuxuu la tooyay fii sabiili illaahi wallaahu ilaahay baa aclamu ogsoon biman qofki yujaahidu jihaada fii sabiilihi bal cibaaradaas aada loo fiiriyo wallaahu biman yujaahidu fii sabiilihi qofki jidka alle ku jihada ilahay baa ogsan kamahali saaimi qof sooman alqaa'imi taagan nacam wa tawakala allahu miyaa idiin qoran tawakala allahu ilaahay wuxuu u damaano qaaday nacam maxaa idiin qoran nacam wa tawakala allahu ilahay wuxuu u ballan qaaday ood u kafaala qaaday lilmujaahidi qofka jihaada fii jidkiisa inta wafaahu hadduu ilaahay oofsado an yudkhilahu ljanata janno inuu geliyo aw an yurjicahu aw yurjicahu inuusa rabbi usoo celiyo saaliman isagoo muxuu ahay nabad qaba maca ajrin ajr asoo wato ow haniimatin haniima xadiidkan wuxuu ka sheekaynaya nabigeena sal lla ly slam fadliga uu mujaahidka leeyahay laakiin wuxuu geliyey bayna qowsayn wallaahu aclamu biman yujaahidu fii sabiilih ilaahay baa ogsoon qofku jihaada jidkiisa hadda magaci jihaadku uu noqday wuxuu iska noqday baab kale heer dadka xataa yani ay muslimiinta dhibsadaan oo markuu qofka yihaa jihaad berigii hore waa la farxi jiray oo qofka waxaa weeyaan aad yani waad garanaysaan hadda maanta jihaadku wuxuu noqdayba baab kale jihaad masaajid soo gale ka warrab jihaad masaajidkan hadda saan muxuu inta soo gale isku qarxin ama jihaada wallahi inuusan jihaadayn wallahi inuusan jihaadahayn hada laysa bijihaad xaqiiqa waa tahay adinkan waad garanaysaan qof kastoo caqilna waa garanaya ya marka jihaadka baab kale wuxuu iska noqday beryahan marka iska cajaa badan oo nin walba sida asaga jihaad yani ula muuqato inuu jihaad ad noqdo qof baa waxaa weya jannada deg deg express wadaad mar waxaan garanayaa hotelka shamo berigi la qarxin jiray jiddaan joognay sheekh la yidhaahdo turki oo culimadii muxuu ahaa arbaca rukun iyo halkaas soomaaliya raggii odayaasha yaqaana joogi jirayoo berigii hore muxuu dacwada iyo saxwada iyo ka shaqayn jiray ayaa marka amaanintii mise doctor axmed admameel uh, marka waxa weyaan uh, ayuu ka istaagay meeshuu ka hadlay wuxuu yidhi mxu saasay wau jiraanoo dacwadu ka sheekay waa nin marka yara shactirolo dadkan waxa weyaan oo soomaaliya yamantawa markaas wuxuu yidhi intuu sheekh meesha la hadlay sheekh hebelow wix aad ogeydo muxaadaraad aan geli jirnay iyo daalka aan mari jirnay iyo waxa weyaan inta ogaanto xabsi asiyaad barna dhigi jiray iyo wixii aad ogeyd hawlii dhanba jannada aan raadinayn oo tirada w lama baahno had intuu mxuu ahaa saa gacanta taabta wuxuu yidhi ayron baa laba bam inta kusoo xirani kadibna butonka basa u taabanaysaa toos firdowso baad uga dhici ya mushkila xaqiiqatan mushkilad waa marka ficlan mana aha sax maaha xaqiiqatan exbresska wax oo ma jiraan exbress exbresskaas marka exbress dhib badan keena waa qofku waxaa laga yaba inu isleeyahy u degdeg jannada oo naarna u degdeg ikhwaani fillah xaqiiqatan marka waxaan hal qof hal naf uu leeyahy nafto bas uu leeyay laba nafood ma laha naftaada meesha ay ku baxays marka qof ogaado waa muhim ya ikhwani fillah yani xataa kaba soo qaad hayr muslim dad baa inta muxuu aha yardaf kaniisada la geli bub masaajidka isaga agga sari waaba isku waafaqsan mia filmiya som xugun in qofka intuu kaniisad galo kadibna uu isqarxiyo waa xugun sharcan la xugun inta dembi uu kan hela ayuu kan heli ha qariibsan arrintayda istidcaafkaan ku jirno iyo tabardarnideena iyo annaga hadda calolo ku jirno xagga iska dhig ayada waa laga ya qofka mustadcafka inuu warar badan ay kasoo baxaan oo cajaaib badan mogta laakiin sharcan adoo quwala ayaa muxaramta ikhwana fila waad noo imaan doontaa in xataa dumarka in la dilo waxaa weeyaan iyo aan la ogolayn wax badan iyadoo lagu jiro jihaadka caadiga ahay oo banaana marka ikhwaani baabka asaga waa baab u baahan in dib aan ugu noqono xaqiiqatan oo aad loo loo qaabay markaan saa leenahayna jihaadka maadin ilaa yowmi alqiyaama maadin ilaa ywmi اqiyaama ilaa qiyamada ka jihaadku jiraya shaki ma laha laakiin w jihaadna hala ogaado ikhwaani filah waxaan jihaadhayna hala ogaado waxaan jihaadhayn inti lagu lugo lagu naargala yaan mxuu ah meesha lagu jactadin oo lagu rafaadin ya meesha yaan lagu rafaadin dadkan yaan la lumin naam ninka maanta yihahda nairobi aan ka jihaada ka warrab ninka nairobi aan maanta ka jihaada yihah ya waa nin caloolo ku jira calool ah marka xumi waa xaqiiqatan xumi xumi waa ma dhihi karno muxuu arrinta ayada ah waxaa wey in qofkii dhammaanta nairobian ka jihaada war soomaalidan iyo muslimiintan masaakiinta masaajidooda iyo unla muxuu ahaa kukufayaan oo haddana ganacsigoo yar iyo adduunkooda iyo aakharadooda iska haysta intaad soo dhex fariisaatira waa ku dhex jihaadaya ya war allaha allamey umatal maxamed mat nacam masaakiintan u naxariiso haddii aad caqli led xadiidka saddex boqol iyo todobiy sagaashanaad can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam istanaca wuxuu nabigeena samaystay khaataman kaatun ayuu samaystay kusoo noqday raggii hore aan usoo noqda mayna raggii hore ahay xadiidka afar boqol iyo koobaad walimuslim waxaa u sugan mahalu lmujaahidi qofka jihaada fii sabiili lah jidka alle wallahu ilaahay baa aclam ogaan badan oo ogsoon biman qofkii yujaahidu jihaada fii sabiilihi ka mahali saaimi qof sooman alqaa'imi taagan buu la ajir yahay weeyaan watawakal allahu ilahay wuxuu kafaala qaaday lilmujaahidi fii sabiilihi in tawafaahu hadduu oofsado an yudqilahu ljana janno inuu geliy ow yurjacu inuu usoo celiya saaliman isagoo mxuu ahay nabad qaba maca ajrin ajarna wata weeyaan oo ama haniima xadiidka afar boqol iyo labaad can abi hurayrata radia allahu anhu arda qaala wuxuu abu hurayra qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh maa min makluumin qof muxuu ahay la jaraaxeeya ma jira la dhaawaca yuklamu maa min makluumin qof la dhaawaco yuklamu lagu dhaawaco fii sabiila jidka alle ilaa jaa uu yimaada yowma maalinta qiyaama wa kalmuhu dhaawaciisana yadma uu dhiig u kada lownu damin waa dhiig mxuu ahaa allownu midibkii allownu damin dhiig midibkii weeyaan wariixu gufaaca iyo iftiin iyo iyo iyo urkina amaba mxuu ahaa udugina riixu miskin miski udugiis ayuu leeyahay weeyaan naam xadiidka afar boqol iyo saddexaad abi ayuubin alansaari radia allahu tacala anhu arda qala wuxu abu ayuub qaala rasul rasulka ale wuxuu yidhi sal l slam adwatun kallahitaan oo fii sabiili jidka alle aw rawxatun caraabitaan ay khayrun khayr badan mima alacat caleyhi shamsu qorax way usoo baxda ayaa u khayr badan weeyaan naam xadiidka afar boqol iyo afaraad can anas bni malikin anhu ardaa qala wuxuu yidhi malik qala rasuulka wuxuu yidhi sal slm adwatun kallahitaan fii sabiililah aw rawxatan ama caraabitaan ayaa khayrun ka wanaag badan min adunya adunya iyo wamaa fiiha iyo wixii kudhex sogon weyaan xadiidka afar boqol iyo shanaad can abi qataadata alansaari radi allahu anhu arda qala wuxu yidhi abu kharajnaa waan baxnay maca rasuuli rasuulka al sal l slm ilaa xunaynin xunayn baan u baxnay dagaalka xunayn baan u baxnay wadakara alqisata qisadii dheerayd oo qaswatulxunayn ku qabsatay saxaabadii ayaa muxuu ahay qabatay maxay ahayd qisada ayadaa lan nuqlab alyowma min kara min qila horaan wax badana waxaa ciil lagu dilay gaaladii aad tiro badan iyo annagoo yar saxaabadii asaa dhahayaan qayb ka mid ah weligeen uxud tag iyagoo boqolaal ama kumanaan ah ayaan iska hor imaan jirnay markii mxuuaha toban kunoo ciidan aho maka soo galay iyo wixii soo islaamay laftirkoodii dad aad u badan ay xunayn baa la marka qabail xunayn marka waxay ku dhawaaqeen oo yidhahdeen maanta taryari taryari muxuu ahaa nama qaban doonta nimin marka hawaasintii loo tagay nimin khatar ay ahaayeen aad leebabka u yaqaana iyo gamitaanka iyo tuuritaanka meelun baa muxuu ahay dhufaysa loo galay dhowrna muxuu aha laga dhiiji marka roob ahaan waa lagu asqay kadibna dhabarkaa la soo jeedi wa yowma xunaynin id acjabatkum katratukum falam tuqni cankum shaya wadaaqat calaykum maa raxubat uma wallaytum mudbiriin bal isiiday maalinta ayadaed qisadaas ayada ahayd nabi maxamed alay sla baqal iyo cabaas oo weji u baqasha ana nabiy laa kadib ana bn cabdilmualib saasuu mxu nabiga lahaa ciidankiisaa uu siiya uu ordaya ciidanka soo yaaca oo baxsadeena asagaad ka hortagaya nabigan ala sl slam ashjac annaas adduunka nin ka geesta nabigan ma jirna naam marka qisada ayada markuu ka sheekeeyey fa qaala rasul lah wuxu yiri marka dambe de loo yeeray oo shajara ahlu badr fulaan saas lagu soo laabtay oo kadibna meeshii gaalada ku jabeen fa qala rasul man qatala qofkii dila qatiilan qof dil qof dilo oo markii dagaalka asaga lagu jiray iyo nabigu wuxuu yidhi ala sl lahu isaga wuxuu leey alayhi lahu isagana ay u sugnaatay calayhi qofkaas dilitaankiisa bayinatun markhaati falahu salabuhu hubkiisa iyo ley qofka asaga nacam qaalaha alaatan saddex jeer buu salabkiisa marka waa faraskii qofka watay eh, eh, seeftii qofka watay dharkii qofka watay muxua gaashaankii qofka watay qofka asaga ah oo jihaadka ku dilay eh, muxua dharkii aad watay gaalka asaga dharkiisi aad wata hubkiisi ninkaan ayaa la siina haddii markhaati uu haysta weyaan saasuu nabigeen yiri alai sl slam maalintii dagaalka xunayn dhacay naam xadiidka afar boqol iyo lixaad can salamata bn akwac radia allahu tacala anhu ardaa qaal wuxuu yidhi ata nabiga waxa yimid caynun jaasuus jaasuusaa nabigu u yimid oo min almushrikiina gaalada xagood ka yimid wa huwa fii safarin safar ayuu ku sugnaa fa jalasa jaasuusku waa fadhiistay cinda asxaabihi asxaabtu ag fadhiistay yataxadau asxaabtu marka uma nfatala kadibna wuu siibtay jaasuuskii si saxaabadu dhex fadhiyey ayuu iska siibtay wuu baxsaday oo markuu ogaaday cadadkii saxaabada inta ay ahaayeen iyo xaaladooda iyo jaasuustan waa iska caadiga muxuu ahaa dowladaha iyo wax dagaalama iyo muxuu ahaa wax badan waa iska macruuf wa xitaa jawaasiista kulli inay shar wada maahan shar inay maahan nabigeena calai sala slaam cayn buu sooma oo gaalada akhbaarta usoo ogaada oo waxay u samaynaan iyo marka dowladaha hadda dhisan ammaankooda number one maxay ku dhisan tahay in la helo security security maay mataqana waa jaasiisu wax kala maynaysaa waa in la helo qof muxuu ahaa cidda wax soo maleegaysa iyo wax soo wada iyo cidda meel fulaan qarxinala iyo cidda muxuu aha meesha samaynayo waa in dad loo hela ka warhaay masaajidkana lagu socdaa tusaale dadka masjidkutira waxba ka war qabaan sirdoonka hadda waddanka joogo kale waxaa laga yaaba inuu ka war helo oo raggii aan soo gaarin adinka qabtaa laga yaaba soo suuragalba waa marka waxaan kala jeedaa yani sirdoonka marka ilaa waqtigaad jiri ay ahayd oo nabigan ala slam jiray marka sharna wuu noqon karaa hadii dulmi iyo balaaye iyo dadku dhib iyo loo adeegsado haddii dee ammaan lagu ilaaliyo wixii mufsidiinta oo sharta wada lagu qabta ay noqotona dee baabkaas waa baab dib loo fiiran karanmana dib loo fiiran kara walcilmu cind allah aza wajel lakin iska shaa'ika oo duwashi iyo hawlahaas iyo baab ayaga ay ku dhex jiraan wey annaga aad uma naqaana baabkaas naam nacam markii qofkii caynka ahaa oo jaasuuska ahaa ata nabiya nabiga waxa u yimid caynun jaasuus oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid wahuwa ah, fii safarin safar oo nabiga ku sugnaa fa jalasa wuu fariisay cinda asxaabihi asxaabtiisu ag fariisay taxadatu isagoo muxuu sheekayna uma infatala kadibna wuu muxuu siibtay qofkii fa qaala nabi nabig wuxu yiri sal sl utlubuu war ninka raadiya waxyaa loo keenay jibriil baa u sheegay marka shaki ma laha waa loo sheegay nabiga alai sla slam utlubuuh war raadiya waqtuluuhu weliba nafalanii nabiga wuxuu i siiyey hubkiisa ninka aad watay ayaa liisiiye weeyaan wa fii riwaayatin faqala wuxuu yidhi man qatala rajula ninka yaa dilay faqaala wuxuu yidhi ibnulakwac faqaaluu waxay yihahdeen ibnulakwac salam ibnulakwac ayaa dilay faqala wuxuu yidhi lahu isaga wuxuu leeyay salabuhu ajmac hubkii aad ninkaad watay jaasuuska ahaa oo dhan waxaa la siinayaa salam ibnulakwac ayuu yidhi radia allahu tacala canhu ardaa intaasaan ku istaagayna hada wallahu aclam sala allah waslama cala abdi warasuli wmustafa